بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa cashirkii soddon iyo labaad ee ka mid ah min النubda الزakiya fi اlqawaacid الأصliya soo soddon iyo laba maaha waa cashirkii soddon iyo labaad weeye ee ka mida matniga asaga ah waxaynu dib u bilaabaynaa shawaalo siddeed iyo tobana kun afar boqol soddon iyo sideedii hijriga kuna beegan labiiyo tobanka bishii toddobaad laba kun iyo toban iyo toddobadii النوع الخامس <clears throat> ما يتوقف عليه الاستدلال بالدليل الرابع الذي هو القياس waxaan horaan soo maray adiladii afarta ahayd alkitaabu wasunnatu walijmaacu walqiyaas saddexdaa daliile hore ee kitaabkiiyo sunnada iyo ijmaaca mid walba wuxuu ku xidhan yahay daliishigiisu sheekhu uu soo hormariyey kitaabka iyo sunnada wuxuu kuu soo sheegay daliishigoodu in ay ku xidhan tahay afar shay ama afar eh, cilmi inaad fahanto cilmiga koobaad wuxuu ahaa cilmu الhubuut wاlisnaad ma yatawaqafu calayhi اlistidlaal min jihati الhubuut oo aayadda iyo xadiidka haddee sugnaashaa marka hore loo shardiyaa oo sanadkii ah sugnaashihii haddee qur-aanka looma baahno waxaynu idhi taasi sanad ooma baahna laakiin sunnada ijmaacii laftirkiisii waa inuu sugan yahay jiho labaad yuu soo sheegay sheekhu ahayd maa yatawaqafu calayhi alistidlaal min jihat fahmi اlmacna macnaha fahankiisa oo waa alluga maadaama kitaabka qur-aanka iyo sunnaduba ay carabi yihiin ninka daliishanaya waa in luqada carabeed uu yaqaano xagganna uu fahmahayo siduu taraakiibta iyo mufradaadkaba macnahooda markaas uu u haleelo wuxuu kaloo soo sheegay in adiladu ay u baahan tahay ku xidhan tahay daliishigoodu sabab saddexaad oo ah maa yatawaqafu calayhi اlistidlaal min xayu baqaa'u اlxukm wa naskhuhu annaasikh wاlmansuukh baad ku soo marteen daliilka aad deliishanayso waa inuu aan la nasakhinoo muxkam yahay waa inaad luqadii fahmayso saad macnaha u dheehto waa inuu sugan yahay saad sanadka ee iskaga ogaato saddexdaasuu sheekhu soo sheegay midkaas ku saabsan min jihati fahmi اlmacnaa ah ayuu nooc afraad ka saaray oo u bixiyey waa almuhim mima dukir mima sabaq oo baabu اlamri waالnahyi iyo mudlaq iyo muqayadka iyo khaaska iyo caamka iyo iyo halkaasu dalaatul alfaad baxdi dheer ka bixiy afartaa waaxood baad soo marteen ijmaacuna asagu waa inaga soo sheegnay wuxuu ku xidhan yahay daliishigiisu oon ku gabagabaynay waa inuu soo guuriyo imaam mualica imaam muطalica waa inuu ijmaaca soo guuriyo imaamkaasna uusan lahayn asal faasid ah fii xikaayat wa naqli اlijmaacaat intaa mar haddii la helo ijmaaca waa sugan yahay lamana khilaafi karo ilaa binaqli khilaafin haabit waa in imaam kale oo muطalica uu soo guuriyo khilaaf haabitoo sugan halkaasaynu kaga soo baxnay hadda baab اlqiyaas ayuu sheekhu u soo gudbo annowc اlkhaamis buu yidhi wmaa yatawaqafu calayhi اlistidlaal bاdaliil الraabic اladii huwa اlqiyaas daliilkii afraad ee qiyaaska ahaa daliishigiisu wuxuu ku xidhan yahay waa saddex qaybood keliya arkaan اlqiyaas iyo sharطu kuli ruknin iyo mawaanic اlqiyaas waa intaas qiyaasku daliishigiisu iyo in la xujaysto oo inaad wax ku sugto ood axkaam ku sugto wuxuu ku xidhan yahay inaad fahamsan tahay arkaan اlqiyaas labo rugni walba shardiga uu ku howlgelayo waa inaad garanayso wa shardi kuli ruknin min arkaani اlqiyaas qodobka saddexaad waa inaad fahamsan tahay mawaanic اlqiyaas qiyaaska waxyaabaha diida ama qawaadixdu loo yaqaano cinda bacdi alusuuliyiin waاljadaliyiin ay iman doonta intaasaa marka asaguna yatawaqafu calayhi istidlaalu qiyaas alistidlaalu biاlqiyaas qiyaasku luqatan waxaa la yidhaha altaqdiir التسوية التمثيل التشبيه intuba waa lagu iطلاaqaa قiyaasku inaad شhay شhay ku qadarto oo waxaad dhihi qadartu الثawba bالdirاac maradii baan qiyaasay waxaana ku qiyaasay dhudhun waan taakeeyey tamثiil buu noqdaa oo waxaad dhihi hada qiyaasu hada macnaheedu waxaa weeye kan kanuu la mid yahay hada miثlu hada tashbiih buu ku yimaadaa luqada carbeed taswiyuu ku yimaadaa macaanida luqada kama baxsano macnihii istilaax ahaa maxaa yeelay asalka iyo farca ayaad isku shabihi waad isku qiyaasi waad isku qadari waad isu eegi saaad u wadaajiso xukum oo asalku asalka saaran kadib aada leedahay xukumka asaga ah asalku wuxuu u qaatay cillada hebla ah cilladii qudhigeedna faracii ayay ku jirtaa marka taqdiirkii iyo tamhiilkii iyo taswiyadii iyo tashbiihii luqawiga ahaa kama madhno macnaha istilaaxiga ah intaasi waa waa luqadii mafhuumu lqiyaasi luqatan ama mafhuumu اlqiyaasi istilaaxan waxaynu ku soo maray sabxada konton iyo toddobo konton iyo toddobaad ku soo marteen haddaynu ku ilnaqno wuxuu sheekhu soo yidhi wahuwa xamlu macluumin oo farci ah calaa macluumin oo asalki ah fii xukmihi xukmi اlasli limusaawaatihima fi اlmacna almuqtadii lilxukmi biwajhi ma baad ku soo marteen gabagabadu marka waxay noqotay tacaariif badan baa laga bixiyaa qiyaaska istilaaxan wadaadana waxay dhaahdeen lamaba tacriifin karo ee un miaal intii la dhiibo hal iskaga tago si kastaba noqotee aandhahano waa ilxaaqu macluumin bimacluum ama xamlu macluumin bimacluum xamlu macluumin bimacluum waa maxay farac suuro aad xukumkeeda raadinayso ayaad ku xambaaraysaa mid aad taqaano xukumkiisi maxaa haggeed kaga kaga xambaari fi lxukmi xukumkii kaa ow lahaabaad kana siin lijaamicin baynahuma wax ka dhexeeya awgii sifo cillo ka dhaxaysa awgeed yaad leedahay kan iyo kani waa isku xukum xukumku waa wadaagaan maxaa yeelay sababka iyo cillada xukumka keentay ayaa ku wada jirta khulaasadiisu waa iska intaa cinda almuhbiti baad iskaga dari kartaa oo aad u jeeddaa ninka qaa'iska ah ee faraca iyo asalka isku xambaarahaya ayaa sidaa u arka qasab maaha cinda allah inay sidaa tahay si usoo galo marka qiyaaskii faasidka ahaa iyo kii saxiix ahaaba cinda almuhbiti baad ku dari sheekhaaba ku eh, sharxi doona faahfaahinta inta asagaa keeni doone inta aan kaga tagno qeexidii qiyaaska luqatan iyo istilaaxan qiyaasku xujiyadiisa muran badan baa ka jira cinda almuta'ahiriin bacdu raafidada iyo shiicada barhkood iyo daahiriyada barhkood way diidaan inuu qiyaasku yahay daliil sharci ah inuu xujo yahay khilaafkaasi ku jira qiyaaska xujanimadkiisu khilaaf muctabara ma ah sida raajixa khilaaf muctabara ma ah sidaa darteed alimaam abu ibraahim almusani tilmiidi shaafici ijmac buu soo guuriyey amadan ijmac bay soo guuriyeen saxaabadu iyo taabiciintu inay xujaysan jireen ijmaacu masale hadda muran lama ah nuquusha can saxaaba ka imanaysa fi hada ama taabiciin ka imanaysa fi hada waa nuquul mutawaatira tawaaturkii macnawiga ahaa een hadda ka hor soo sharxan khilaafka dambe marka raafido iyo khawaarij ee bacdu daahir maxaa yeelay ijmaac horaa ka horeeyey intaan la gaadhin marka adilada qur-aanka ee tilmaamaysa qiyaaska ee ilaahay subxaana wa tacaala aqiisa caqliya iyuu kitaabka qur-aanka ku isticmaalay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa isticmaalay saxaabadu waa isticmaaleen masaladaa marka cinda asaxaabati wataabiciin masalo muran la gelin kara ma aha qolyaha marka diidan ayagu aqraad iyo ujeedooyin ay leeyihiin bay u diideen qiyaaska dana ay leeyihiin bay u diideen ee ma ahayn wax mustanad sharci ah ku dhisan qiyaasku qodobka waaxda saddex afraad ee ii raacda wuu qaybsamaa qiyaasku wuu qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa dhowr qaybood marka koowaad waxaa loo qaybiyaa qiyaasu tardin wa qiyaasu cagsin qiyaasu ardin wa qiyaasu cagsin qiyaaska ardigan hadda u jeedno waxaa weeye in faraca iyo asalka aad xukum siiso an tuhbita lilfarci mila maa ahbatahu lilasli xukumkii aad faraca siisay baad asalka siinaysa qiyaaskaasay usuuli u yaqaanaan qiyaasu ardi qiyaasulcagsigu asagu waxaa weeye inaad farca iyo asalka laba xugunoo mutanaaqidayna aada siiso an tuhbita lilfarci naqiida maa ahbatahu lilasl inaad faraca u sugto xugum ka soo horjeeda kii aad asalka u sugtay si kale haddaan u dhigo waxaad ku fahmi kartaa wa fii budci axadikum sadaqa nabigu muxuu sugay galmada xaaskaad aad u galmoota si xalaala ajirkaad inaad ajir ka helayso markay saxaabada qaarkood su-aal ka keen nabi allow see nin annaga nagamida uu shahwadiisa u gudan asagaabay shahwa wadaa oo dareen iyo damaaci wadaa kadibna ajir loogu qori subanu muxuu yidhi qiyaasan cala الzina ninkii farji iyo xubin taran xaaraankaa u taga maxaa loo qoray dembi iyo imi sidoo kale kii xalaal u tagana waxaa loo qorayaa ajir qiyaasulcagsi baa loo yaqaanaa qiyaasulcagsi ayaa loo yaqaana idan farcu hadda waa kee farcu waxaa weeye waa xaaskaad id u tagta wey asalkina waa maxay waa ajnabiyada aad ka sinaysato sida kaa dembi lagaaga qorayey yaa farcanna ajir lagaaga qoraya kaasaa loo yaqaana qiyaasulcagsi khulaasadu waa maxay waa an tubita lilfarci naqida maa abatahu lilasl inaad fahanteen bay ilata wuu dhib badan yahay aan intaa kaga tagno qiyaaskii qiyaasulcagsiga ahaa cafwan qiyaasu dardiga ahaa ayaa laba loo qaybiya isagaa laba u qaybsama labadaasi waxaa weye ilxaaq biljaamic iyo ilxaaq binafyi اlfaariq baa la yidhaahdaa kitaab اlqiyaas isagoo haddana dhib badan iyo haddana matnigu mucaqad yahay marka waxaan isku daynaa inaan furfurro inta tabarta ayada ah baabkan qiyaaska ana waa yumbuucu laxkaam baa la yidhaahdaa adilada afarta ee daliilka u qiimo badan weeye xagga tafriica iyo tansiilka marka la marayo nawaasisha iyo xawaadista imanaysa iyo xataa maskaxdaadu inay furfurantood bislaato oo indhuhu kuu furmaan baabkana asal u ah hadduu baabkan kaa kaco feedhaha kaaga kaco wax ku joojinaya ma lah intuu laakiin qiyaas kugu fadhiyo wax badan baa kaa maqan marka eh, eh, kaas marka qiyaaska loo yaqaano eh, qiyaasu dardigii labaan u kala jebinaynaa alilxaaq binafyi اlfaariq iyo ilxaaq biljaamic buu u qaybsamaa bimacnaa asalkii iyo faraci asal waxaan oga jeednaa masalada xukumkeeda la garanayo faracna waxaynu oga jeednaa mas'alada aad raadinayso xukumkeedi maalan khamradu inay xaaraamta waad og tahay laakiin biyo kululo ayaguna la cabo ayaa waxaa la isku hayaa ma sidii khamradii baa lagu sarqaamaa mise laguma sarqaamo waa lagu sarqaamo baa la isku raacay haddii lagu sarqaamo ma khamraa mise ma aha la isku hayaa xukumkii la saari lahaa ayaa muran ka taagan yahay marka masalada aad xukumkeeda garanayso iska dhe asal taad xukumkeeda raadinaysana aan dhahno farac faraca iyo asalka haddaad xukumka u wadaajiso waxay wadaagaan shaygan awgii waxaa la ilaaqun biاljaamic ilxaaqun biljaamic haddaad tidhaahdo as mas'aladan iyo tan xukumku waa ka dhaxeeya leesh wuxooga dhaxeeyaa kana waa maandooriye kana waa maandooriye maxaan leenaha waa ilxaaqun biljaamic waxaad ishaleeshiisay farac iyo asal fi اlxukmi baad wadaajisay limaada liwasfin jaamicin baynahuma liwasfin jaamicin baynahuma haddaad tirahdaa cabdullaahi iyo geedi waa ilma adeer leesh baan ka odhi awowga labaadba iskugu yimaadaan baad tihi ama awowga koobaadba iskugu yimaadaan maxaad haddan inoo sugtay laba nin baad xukun wadaajisay xukunku waa maxay waa inay ilma adeer yihiin maxay ku noqdeen oo xukumka ku qaateen odaybay iskugu yimaadaan haddaad asalkii iyo farci ishaleeshiso fi اlxukmi liأjli sababin limacnan licilatin waxaan leenahay ilxaaqun biljaamic inaad fahanteen bay la tahay waana ka u muhiimsan ee lagu socdo kaas marka qiyaasulcila la yidhahdaa midka asaga ilxaaqun biljaamic ah la yidhahdaa qiyaasulmacnaa baa la yidhahdaa macnaha laguu sheegay waa isla ciladii nooca labaad ilxaaq binafyi اlfaariq baa la yidhaahdaa ilxaaq binafyi اlfaariq waxaa weeye marka uun la soo ururiyo inaad asal iyo farac isku xukm ka dhigto marka lagu yidhahdo maxaad oga dhigtayna aad tidhaahdo wadaado wax u dhexeeya ma jiro cillo sheegi maysid cillo ma magacaabaysid dhihi maysid waxay wadaagaan waxa iyo waxa sidii kii hore laakiin hadda waxaad dhihi wax u dhexeeya ma jiraad dhihi tusaale gaaban waxaad tidhi maalan in biyihii fadhiyey intaad dhex gasha aad ku kaaydo waa xaaraan intaad koobba ku kaayda ama weel inaad ku shubtana waa xaaraan baa tidhi wadaad baa kugu dhow wuxuu ku yidhi biyaha in la dhex galo oo lagu kaajo nas baa diiday laa yabulana axadukum axaadiis buu ka sii daayay laakiin wadaadow kalax intaan ku kaajo inaan ku shubo maxaa diiday laa farqa baynahumaa baan ku leh laa farqa baynahuma wax u dhexeeya ma jiro in biyihii aad ku dhex kaado adu adoola tagto xubinkaada iyo intaad bannaanka ku soo kaayda kadixa aad ku shubto maxaa u dhexeeya taa maxaa la yidhahdaa ilxaaqun waa ilxaaqu farcin biaslin licadami alfaariqi baynahuma alilxaaq binafyi alfaariq inaad fahanteen bayla tahay ilxaaq biljaamicna soo ma caddo ayb markaad leeay laa farqa baynahuma waa maxay waxaad u jeedaa farqi mu'ahira ma jiro ogow weliga halkaa ku khaldami middan inay tahay nin weynoo feedho weynoo biyo dhex fadhiista oo ku kaajay way caddahay middanna inay tahay kalax lagu soo kaajoo biyo lagu shubay way caddahay farqiga la farqi ma jiro waa maxay waa faariq keena xukumku inuu kala duwanaado ma jiraad leedahay laa ilxaaqu binafyi اlfaariq ay bicadami اlfaariqi اlmu'ahiri baa loo jeedaa faariq mu'ahira ma jiro in laakiin farcu iyo asalku ay kala duwanaadaan waa qasab haddii kale waa mutamaahilayn waa shay waaxida qiyaaska dhanba wuxuu ku dhisan yahay laba shay oo kala duwan in isku xugum la siiyo ima binafyi faariqin wa ima bililxaaqi biljaamic aw bisababi jaamicin mushtarakin baynahuma kan dambe ilxaaq kii hore aan dhaho kii hore ahaa alilxaaq biljaamic alilxaaq biljaamic ayaa saddex sii noqda ilxaaqun bilcila iyo ilxaaqun bidaliil اlcila iyo ilxaaqun biاshabh waa meesha la yidhahdo qiyaas اlcila qiyaas اdilaala iyo qiyaas shabah loo yaqaan kuwanna way dhib badan yihiin kanadu qiyaasu cillo garato hadee ma dhib badna warkiisa uu iska dhib yaryahay qiyaasu dilaala xerta dhiba markaan isku dayin inaan fannigan wax ka daraasanna dhibi jiray wuu dhib badan yahay qiyaasu dilaala marka hore amila caqliya aynu ku miaalino iska nin walba uu garanayo faariqa u dhaxeeya qiyaasu اlcila iyo qiyaasu dilaala waa hal shay keliya oo basiid ah haddaad cilada daliishato cala almacluul qiyaas اlcila la yidhahdaa haddaad macluulka daliishato cala alcilana qiyaas اdilaala la yidhahdaa alistidlaalu biاlcila cala almacluuli waa qiyaasu cila wاlistidlaalu biاlmacluul nafsihi cala alcilana qiyaas اdilaala tusaale gaaban oo caqlia ama iska xisi ah waaad nin baa wuxuu ku yidhi waan dheragsanahay maanta haa waxbaad soo cuntay baad leedahay oo siad ku ogaatay bu wa soo cunay maxaa ku dharjiye soo ma ah dheragtu waa maxay waa macluul waa musabab waa aar waa xugum ka dhasha akliga iyo cunidda badan ma tahay mise ma ah dheragta maxaa keena cunitaanka fara badan baa keena soo maaha cunitaanka fara badan hadda waa ciladii iyo sababkii kicinayey dhalinayey calooshu inay ku buurato ma tahay mise maaha nin baa marka wuxuu ku yidhi maanta dibira inaan dilaaco taaga dhahay maxaad leedahay ogoobay waad soo hilib baad soo cuntay raashin baad ka soo dheragtay wuxuu wadaadoo ma awliyaatay seed ku ogaatay maxaad leedahay eragtu waa maxay waa ahar iyo macluul iyo xukun min axkaami alakli اlkaiir oo ciladii ah maxaad deliishata hadda istidlaal الshabaci calى wujuudi اlakli اlkaiir waa maxay waa qiyaasu qiyaasu dilaala wey qiyaasu istidlaal iyo qiyaasu dilaala wey nin baa ku uhi maanta raashiin aanan weligay cunin intuu la egyahay baan mar dhow aad u soo cunay haddaba waad dheragsan tahay baa tidhi haddaba waad dheragsan tahay kaana waa maxay qiyaasu cillo wey oo seed ku ogaata inaan dhegsanahay buu indhuhu caddeeyey waxaad leedahay soo adigii sheegay ma aha inaad laba kiilo beriis hadda soo cunta laba kiilo beriisoo nin cunay hadda maxaa ka dhasha macluulkeeda oo ah in caloosh ku buurato dharagto marka alsdaalu bاlcilati calى اlmacluula waa qiyaasu il qiyaasu cila alاstidlaalu bاlcilati calى اlmacluul kaan la raadinaya markaan la ogeyn waxaan hadda la ogeyn ninku waa inuu dharagsan kalaan la ogeyn waxaan u deliishanaynaa cuntada badan baanu u deliishan inaad dharagsan tahay marna dharagtaadaan u deliishanaynaa inaad wax badan soo cunta ma wax isku qasanba ayb marka qiyaas اdilaala iyo qiyaas اlcila intaasaa u dhaxaysa maalan sayidina cumar wuxuu yidhi xad rajmigu waa xaq haabita ninkii ay bayano ku sugnaato muxsankii bayano ay ku sugnaato ama asagu ictiraafa ama haweenaydii la arko iyadoo uur leh halkan waa maxay haweeney aan lin lahayn oon guur xalaala iyo galm u horraynin oo shan biloodaa la arkay maxaan leenahay zaaniyaad tahay haddaad ah-, ahayd muxuuah muxsanana dhagax baa ku sugaya haddaadan ahaynna jaldi baa ku sugaya maba sinaysanin bay jir maxaan leenahay macluulkan oo xamliga ah waxaan u daliishanaynaa calaa wujuudi الzina marka qiyaasu dilaala caamadu way taqaanaa nin ree macalina waaa wuxuu soo maray islaan ooyeyso aad u barooranaysa markaasaa wuxuu hi maxaa ku dhacay ilmihii baa ka dhintaa l ilmo yaroo dhashaa ka dhintay haa oo la toli buuri baa layidhi waa la alacayaa ilmo kala lagu alacayaa soo ma ah geeljuraa geelu dhaqi jiray wuxuu yaqaana hashu markuu ilmo ka dhinto in ilmo kale lagu sidko oo markaa markay diiddana la tolo ama la qallaco waa taqaanaa dee geel ninkii dhaqi jiraa garanay wuxuu hi oohintan ay ooyeyso waxaa weeye buuhi qallacaad lagu hayo oo lagu qabanayo ayay la qaylaysaa buui haa oo la toli buui muxuu deliishaday dhawaqeed iyo cabaadkeed wuxuu u deliishaoo macluulkii ah calaa wujuudi qalac mata mise maaha inaad fahanteen baan u waxaan oga jeedaa masalada inaysan ida dhibin qiyaasu dilaala marka loo yimaado laga sodko amtaladaaska caadiga loo yimaado amtalada usuuliyiinta loo yimaado waxay u yaqaanaan qiyaasu dilaala u yaqaanaan waa aljamcu bayna alasli waalfarci في macluul الcilة أو في malزuم الcilة أو aharha أو xukmiha waa in asalka iyo farca aad jamcisood ku jamciso xugum kadibna aad jaamici ka dhigto cilada waxay iyadu ka dhalanaysayba aljamcu bayna اlasl wاlfarci bimalزuم الcilة أw بآثar الcilة أw bxukm الcilة aan tusaaleeyo waa amilada usuuliga ahayd maalan waxaad tidhi nebiidku sharaabkan la qooshta qooshtee nebiidka loo yaqaano waa xaaraan baa tidhi qiyaasan cala oo asalki ah xukumkii xaaraamtana waad sheegtay bijaamici shiddati almuطri baad tidhi bijaamici ashidda almuطriba hadda maxaynu jamcinay waa aljamcu bayna alfarci waalasli fii xukmin oo taxriimka waa nabidkii khamradii aan ku jamcinay fi taxriim laakiin bimalzuumin cillaan ku jamcinayna waxaan le bijaamici shiddat اlmutriba cillada iskaarka ah waa laazim waxay ka timaadaa oy ka dhalataa markay khamradu burtay adkaato oo heerkii loogu dambeeyey gaadho ay qaraxdo markaasi dadka waashaa inta hore iska burburleeda ama qabowdah weli idan waa aljamcu bayna alfarci waalasli fii xukmin bimalzuum alcilla alcillatu huna aliskaar dheh xaggay ka laasimtaa oy ka dhalataa waxay dhalataa markay khamradu ay noqoto shadiida muطriba shiddadii u dambaysay meeshay ku noqonaysa khamranima ku gaadhaysay kagana baxaysay biyihii caadiga markay gaadho idan hunaa jamacnaa bayna alasli wاlfarci bimalzumi اlcilla hada waa maxay waa qiyaas dilaala qiyaas اdilaala waxaa dhici karta in aad ku jamciso asalkii iyo faraci aad ku jamciso biahar اlcilla aw bixukmi اlcilla tusaalihii isku hayaan xanafiya shaaficiya soo qaado jumhuurtu maxay qabaan haddaad shay afla wax ku disho si xadgudubo cudwaani ah camdi maxdi ah iyo haddaan shay aan af lahayn wax ku dishaba labaduba waa qisaas toori af badan baan wirix kaa siiyey alqatl bilmuxadad baa la yidhahdaa bur weynoo culus baan madaxa ku harsaday waad u dhimatay alqatl bilmuaqal bir weyn baan kugu dhuftay waan ku baquujiyey fureesh baa intaan ku saaray baan naqaska kugu celiyey kow hadda bir af badan kuma marin maxaan kugu awood baan kugu dilay waxaan leenahay maalan alqatlu bilmuhaqali shay culus oo miidaan leh in wax lagu dilaayay waa kalqatli bilmuxadadi fii wujuubi اlqisaas waxaad tidhi bijaamic اlإثmi fii kulli minhuma baad tidhi bijaamic اlإثmi fii kulli minhuma mid walba waxaa ka dhalan baa tidhi dembi ruuxa muslimka inaad shay afla ku disho soo xaaraan maayn haa inaad ku disho shay miidaan lana waa xaaraan maadaama labaduba ay xaaraan yihiin waxaa ka dhaxeeya xukumkii ahaa qawadka marka aljamcu bayna alasli wاlfarci fii xukmin bijaamici ahar اlcillati ahar اlcilla qatligii camdiga cudwaaniga maxaa ka dhalan jiray dembi iyo macsiyo soo ma aha idan waxaad ku jamcisay alqatl biاlmuhaqal iyo walqatl biاlmuxadad in mid walba uu wujuub اlqisaas keenaya iyo qawad keenaya waxaad ku jamcisay bijaamic اlإثmi imigu waa ahar cillo ma aha waa wax ka dhasha cilada oo ah alqatl camd اlcudwaani baa cilada ah maadan aadin marka maada لأna kula minhuma maada dhihin waa qatlu camdin cudwaaniyin maxdi maada dhi waxaad tidhi لأna kula minhuma waa إثmun marka aljamcu bayna اlasli wاlfarci fii ahar اlcila maxaa loo yaqaana isaguna qiyaas اlاstidlaal qiyaas اlاstidlaal ama qiyaas اdilaala amilo badanna waa iska jirtaa muhimad waxa noga jeeda hadda inaad un fahantaan waxaa kuu soo hadhay qiyaas aljamcu bayn alasli wاlfarci fi اlxukmina waa un la mid waxay ku maaliyaan usuuliyiintu waxaa tidhi timaha haweenaydu timahan ku yaalla haweenaydu way nool yihiin baa tidhi shacru اlmar'ati laha xayaatun baa tidhi qiyaasan calىa saa'iri shacri badaniha bijaamici alxilli wاlxurmati fi اطalaaqi wاnnikaax xugun baad ku jamcisay gabadha timaheedii madaxa ku yaallay yaa waxaad tihi way nool yihiinoo waa xubin nool oo naf ku jirto xukumkaad raadinayso waa inaad u sugto ihbaatu xayaatin mustaqiratin lishacri اlmar'ati fii ra'siha baad raadinaysaa hada huwa alfarc qiyaasan baad tihi calaa saa'iri shacri badani اlmar'a xaadeeda lugaha iyo kubka iyo dhabarkeeda ku yaalla ama xagga hore kaga yaalla kudhi waxaan leenahay waa timo nool oo seed ku ogaata inay nool yihiin waxaa tidhi bijaamici alxilli wاlxurmati fii kulli minhuma fi اطalaaqi wاnnikaax haweenaydu markay kugu meersan tahay timaheedanna waa taaban kartaa kuwa meelaha kale ku yaalla waa taaban kartaa haddaad furtana hee kuwanna ma taaban kartid kuwanna ma taaban kartid maadaama xukumka ay wadaageen labadee timo waxaan leenahay way wada nool yihiin waxaad ku jamcisay jamacta bayna shacri الra'si iyo shacri اlbadani waxaad ku jamcisay fi اlxayaa fi lxayaa baad ku jamcisay xagga xukumkan ujeedaa cilada jaamicadana waxaad ka dhigtay waa xukma alcilla xukma alcilla ayib markuu shaygu noolaado kadib ayaan waxaan leenahay xurmadu iyo xilligu imanaya ayb cinda alaaqi wa cinda nikaax almuhim haddaad farac iyo jamc iskugu keento fii malzuum اlcila aw fii ahar اlcila aw fii xukmi اlcila fahuwa qiyaasu dilaala haddaad fii nafsi اlcila ku jamcisana waa qiyaasu cila ayib haddaad binafyi اfaariq keentana waa nooc min qiyaasi tardi ah, laakiin aadan sheegaynin wax cilo ah waxaad dhihi faqi muair ooma dhexeeyo marka inahaas waa iska khulaaso guud waxaa kuu soo haray qiyaas shabh qiyaas shab asagu iska dhabyaryahayo waa yataradada farcun bayna aslay fayulxaqu biakari maa shabhan lah waa inuu farac baa laba aslay kala jiidanayaan labadaa shay ee kala jiidta ka u badan yahay ee meelo badan uu ka shabaho ayaan ilxaaqinaynaa kalcabd addoonku wax ma mulkin karaa haddii la dilo ma baa laga bixi mise qiimihiisaa la dandhabi waxaan leenahay marka addoonku waa farcun yataradad bayna albahaa'imi wa bayna bani aadam addoonku wuxuu u dhexeeyaa bani aadamka in la ilxaaqiyo iyo in la ilxaaqiyo xoolihii oo xoola maxaad kala doonteen waa la mulkiya waa la kala dhaxlaa sida xoolihii weeye maxaad bani aadam kala doonteen waa ka tukanaya soomahaya salaada waa mukallaf jihaada iyo waajib inta adigu ku saaran baa saaran wixii rabbi takfiifan oga ridayaba mooyee xaggeen la aadnaa qole waxay dhn xoolahan la aadayna waxay maya waxaa lala aadi bini aadamka qole dhan me waa maxay waa in dhow xugum walba asal walba wuxuu ka shabaho laga ilxaaqiyo oo xugum mubacada la siiyo ilxaaqin mayno ilaa fii jamiici axkaami ila albahaaya axkaamtiisa kulligeedna ka dhigi mayno kal kalxuri laakiin waxaan ka dhigna mutarad ban aslay asaguna labu noqdaa qiyaasu shabahaaso shaba khilqi ah iyo shaba xukmi u noqdaa qiyaasushabah asna labu noqdaa shaba xukmi ah iyo shaba khilqi ah in faracaan labadan asal uu ka shabaha xagga muuqaalka iyo abuurka markaad marayso kitaab alxaji iyo jizaa sayd baana hawshaa imaataa okay saxaaba badan taabiciin baa dheheen qooleydu waxaa lagu dandhabahayaa neef adhe qolyaa yidhi qolyana geel bay balla aadan waay sida geelay u cabtaan qoolaydu sida shimbiraha qudqud kama siisay intay afka geliso ee meeshaa booca intay furtay biyaha jiiddaa sida geeloo kale markaasa af kor u qaadaayo farooya dhabataa waa geel bay dheheen qole maxay dheheen may waa arigay la mid tahay sida arigu wax u miigtay miigan kadibna way kacdaa marka waxaa la eegayaa qoollaydu maxay geel bay shabahdaa mise digaag bay shabahdaa mise waxay shabahdaa neef ari ah qiyaaska marka waa shabah khilqi ah goroyadu ninkii dilay ee muxrim ahaa maxaa lay neef geela ha bixiyo marka togogaheeda la firiyo sibraheeda iyo say u taagan tahay iyo qoortu intay la egtay maxay u eg tahay rito qooraad moodaysaa marka geel bay la mid tahay niman baayo geel baa lagu dandhabaya nimanna waa ka yareeyeen qiyaaska noocaasa qiyaas khilqi ah waa shabah khilqi ah midka xukmiga ah waa inaan labadan shay aadan iska ilaaqinin arca labada asal aadan ka ilaaqinin u ekaasho laakiin aad xukmi ka ilaaqiso maala alwudu waa farac yataradad u dhaxeeya in la ilaaqiyo tayamumkii iyo qabiiskii waajibkaa la ilaaiyo iyo in la ilaaqiyo najaasaadka iska dhaqidoodii haddaad tirada weysadu waxay u eg tahay maadaama ay tahaaro tahay oo rafculxada uu yahay oo wax layska koryeelayo waxay ka dhigan tahay adoo nijaasa iska dhaqay nijaaso iska dhaqideeduna niyo looma shardiyi jirin haddaba niyadu ma waajibayso fi lwuduu rukni min arkaanihana ma ahaad leedahay haddaan dhano weysadu waxay xukum ahaan shabahdaa qabiiska waajibka iyo tayamumka maxaa yeeley nijaaso dhaqideedu waa rafcu khabain way fog tahay waxaa oga dhow weysada nijaaso dhaqideed waxaa oga dhow rafcu xadain bitayamumin iyo rafcu xadain bigusli janaabatin baa u dhow idan alwuduءu waa farcu mutaradidun bayna mxuu ahaa طahaarat alkhabaث iyo iyo طahaaraة اlaxdaaث buu u dhaxeeyaa kan ilxaaqinaynaa midkuu u dhow yahay oo ah tayamumka iyo gaslu janaabada marka kaasna waa shabah xukmi ah الshabه bayna اlwuduءi wa bayna الtayamum wاlgusli wa bayna اlwuduءi wa bayna gasli الnajaasaat shabah u dhexeeya waa shabah xukmi ah ee ma aha shaba khilqi ah inaad ifahanteen bay la tahay inahaas waa khulaasadii waxba yaana idinsii daahayna marka matniga bal dareeriyo intaana matniga guda gelin masale muhima jiddan cinda muxaqiqiin qiyaasku waa daliil kaashifa maa daliil muhbit ah alqiyaas waa daliil kaashifa lilxukmi walaysa muhbitan lilxukm waa daliil boorhka ka qaada oo daha ka fayda xukumkii ee ma aha daliil wax suga ma aha xukum aan horaan jirin oo aan meeshaba ku libidhsanayn oon qarsoonayn daliil sugahaya ma ahe waa daliil wax kaa qarsoonaa uun kuu caddeeya horaanna sii jiray maxaa yeeley asalkii xukumkii saaraa cilladii ku jirtay baa xukumka ku xidhnaa furuucdan kaloo dhanna xukumku waa ku libidsana waxaanan haysanin toosha aan ku qabsanno ku aragno xukumka dhakada ka saaran nebiidka xukumka nebiidka saaran ee furuucdan saaran baan noo muuqanin waxaan isticmaalay wasiilo la yidhaahdo alqiyaas falqiyaasu waa kaashifun lilaxkaam ee m ma aha muhbit limacduum shay macduum ahaa shay keenahaya ma aha ma saasay u dhaheen wadaadu marka waa kaashif markaynu soo maraynay maftaxul usuulka soo maraynay waa soo qaybiyey tilmisaani soo qaybiyey adilada u qaybiyey aslun binafsihi iyo laazimun liaslin kan hadda aan qiyaasku waa laazimun liasl laazimun liasl ayib ya ijmaacu asagu saa ma ahayna ijmac wuxuu ahaa maa huwa daliilun binafsihi iyo ma huwa mutadaminu lidaliil yuu ahaa ijmacaas haddaanan khaldamin wuxuu u qaybinaya daliil binafsihi sida alkitaabu wasunna waa adila binafsiha ijmaaca iyo qowl saxaabi oo kalena waa mutadaminun lidaliil maxaa yeele ijmacu laabudda lahu min mustanid baad soo marteen ijmacu marka asagu waxaa ku hoosnaman daliilkii qowl saxaabin markaan lena waa xujo waa maxay yumbi can tawqiifin saxaabigu sidan ma yidhaahdeen hadduusan ku fadhiyin aayad ama xadiid ama waxyi uusan hayn marka alijmaacu qowl الصaxaabi waxaan filaya inuu odhan jiray waa mutadaminun lidaliil ayib ee ma daliil binafsihi sheekhu wuxu uhi arkaanuhu arkaanu اlqiyaasi arbacatun afar wey alaslu wاlfarcu wاlcilaة اljaamicatu baynahuma bayn اlasli wاlfarci wاlxukmu saddexdaa wey arkaanuhu hunaa waa fiqiyaadka taad ku soo marteen waa maa laa budda minhu arkaanuhu waxaa looga jeedaa hunaa waa maa laa budda minhu looma jeedo waxaad ku soo marteen ma huwa ruknu e, fiqiyaad aw ku soo marteen ma huna waxaa loo jeedaa waa shay aan laga maarmaynin ama shardi ha noqdo ama rukniga asaasi ha noqdee waa shay la'aantii qiyaaskuusan asaxaynin arkaanuhu ay maa laabudda minhu fi اlqiyaas arbacatun afar shay wey alأصlu waa in la helo wاlfarcu wax ka farcamay asalkaa asaga ah wاlcilaة اljaamicatu baynahuma ay bayna اlasli wاlfarci iyo cilo isu keenaysa farciya asalkii iyo wاlxukmu iyo xukumkii farca loo raadinayey asalkana saaraa waa iska caddaayay miaalidiisi muxuu uri wadaadku kalkhamri sida khamradoo kale kalkhamri hadda waa maxay waa asalkii yuqaasu الnabiidu nabiid baa la qiyaasan bihi biاlkhamri fii taxriimi taxriimi اlkhamr bijaamici الsukri baan looga qiyaas qaada idan hadda alkhamru huwa اlaslu wالnabiidu huwa اlfarcu wاlcilaة اljaamicaةu baynahuma hiya الsukru wاlxukmuna waa maxay waa fii taxriimihi waa intaa arkaantii intuba waa kuu keenay khamradii nabiidkii waa farciya asal jaamici waa maandooriyadan iyo iskaarkan ay labaduba keenayaan xukumkiina waa mid walba inuu xaaraam yahay in nabiidku marka uu xaaraan yahay xugun maqnaa ma aha ee waa maxay waa xugun libidhsanaa dahsoonaa waxaa fayday dariiqadan qiyaaskeenu isticmaalnay saasuu u yahay marka daliilu kaashifin ama daliilu kashfin laa daliilu ihbaatin inaad fahanteen baan u malay isaga sheekha faruur wuxuu uhi falaslu asalku waa maxalu اlxukmi اlmushabahi bihi asalku waa meesha uu xukumku qabanayo waa meesha uu xukumku qabanayo kaalkhamri fii mihaalina maxalu اlxukmi xukumku waa ataxriim maxalkiisina waa hiya alkhamr almushabahi bihi maxalkaasa waxaa lagu shabahayay nebiidka soo ma ahade alkhamru huna waa almushabah bihi weeye nebiidkuna waa mushabahi waad soo barteen soo maaha kalkhamri fii mihaalina laa xukmihi ay xukmi اlasl oo taxriimka ma aha qolyaa sidaa yidhi qolyaa waxay qabaan asalku waa xukumka asalka saaran alaslu waa xurmaة اlkhamri alaslu waa taxriimu اlkhamri ee ma aha khamrada qudhigeeda maxaa la isku hayaa asalku ma maxalka xukumka uu qabanaya oo khamrada ah biyahan miyaa asalku mise waa biyaha xukumka saaran oo xurmada ah wuxuuna ka imanayaa waxaa loo yidhi waxaa loo u yidhahdeen qolyahaani asalku waa xukumka u yidhaahdeen lianna xukma alfarci bay dhaheen yatafaracu can xukmi اlasli maadaama faraca xukumka nabiidka maxaa fuuri doona taxriim iyo xurmaa ku dhegi doonta xurmadaasi waxay ka soo booday leeyihiin xurmat alkhamr idan fa xukmu اlkhamri huwa اlasl wa xukmu الnabiidi huwa alfarcu sidaasay nimankaa u jeedaan laakiin jumhuurtu siday u badan yihin baa saxa maxalka uu xukumku degayaa asalkii aan iskaga tagno walaa daliilu xukmihi xukmu اlaslina daliilkiisii ee xukumka asalka daliilkiisuna asalkii ma aha waa niman labaad oo ku yidhi alaslu fii baabi اlqiyaas waa daliil اlxukmi xukunkana ma aha maxal اlxukmina ma aha fajtanibuhu soo laba dhin khamrada fajtanibuuhu walaslu bay leeyihiin nimanna maxay dhaheen taxriimu اlkhamri baa ah asal nimanna maxay idhaahdeen khamrada qudhigeedaa asalah saddexdaasaad maraysaa aad baan u male odhanayaa eh, asalku waa daliil اlxukmi waxaa loo tiriyaa baqilani alqaadi baqilani iyo muctasila loo tiriyaa marka iyagu waxay nimankan ka duuleen waxaan o dhan maxaa ina tusa khamradu inay xaaraan tahay nebituna lagu sii fiidxidhayo waxaan o dhan maxaa keenay daliilka yidhi ka fogaadaa asalay taagan yihiin nimankaa warkooda ma xumo ma xumo laakiin maxalka ku daa insha allahu tacaala wuxuu u gudbay hadduu kuu sheegay arkaan اlqiyaas alaslu wاlfarcu wاlxukmu wاlcila aljaamica qiyaaska haddaan haynana waa maxay waa qiyaasu macnaa aw qiyaasu cila ama qiyaaskii si guud qiyaasu tardi aan kusoo magacownay muqadimaadkii baan wadnaa wuxuu u gudbay shuruuddii inuu ka hadlo shuruuddii inuu ka hadlo wuxuu ku hormarayaa shuruud اlasli kadibna shuruud اlfarci kadibna shuruud اlxukmi kadibna shuruud اlcila afartaasu u tartiibiy wadaadku marka intan uun bal asalka aan dhammeeyo waxaan u malaynayaa roobna waydan hayaa ceshiina mar hore aad tukateen wadaadku hadalka muu soo gaabshaad leedihiin baan u malaynaya walaysa ka mid ma aha min sharطi اlasli asalka shardigiisu ka mid ma aha an yajii'a daliilu calى ana alqiyaasa ilayhi calayhi baa ku fiican jaaئizu binowcihi aw shaksihi wala اlاtifaaqu calى ana alcilaةa mawjuuda wuxuu sheekhu rabaa hadalka inuu ku soo gaabsado waxyaabahaan shuruudda ahayn buu ku soo gaabsaday walaysa min sharطi اlasli asalka shardigiisu ka mid ma aha shuruudiisu ka mid asalkuna waa maxay waa maxalu اlxukmi اlmushabahi bihi hadda markaad la socota an yajii'a inuu yimaado daliilu min alkitaabi waالsunna aw ijmac calى ana alqiyaasa calayhi asaga in wax looga qiyaas qaato jaa-izu inay bannaan tahay shardi ma aha niman ba waxay leeyihiin niman ba waxay leeyihiin marka asalka maalan khamradoo kale ama ribiwaadkii lixda ah oo kale aan ilxaaqinayna waxyaabo kale waxaa shardi ah in la helo daliil odhanaya asalka asaga wax oga qiyaas qaata de maxay tahay hawshaas la socdaay hee raashiin haddaad aragtaan waxyaabaha kale oga qiyaas qaata khamre haddaad aragtaan waxyaabaha lamidkaa raaciya shardi taa ma aha ee waxaa un shar muhiim ah in asalkaani xukumka saaran la fahmi karo xukumkan in la fahmi karo unbaa shardi ah inuu yimaado ana alqiyaasa ilayhi ila اlasli aw calayhi cala اlasli jaa-izu inuu bannaan yahay shardi maa binowcihi ay nowci اlasli nowcuna waxaa looga jeedaa asalaad oo kale salawaadku waa nooc min alacmaal albiyuuc waa nooc min alacmaal maalan asalkaan rabna in wax ilxaaqino marka aan fiirino mijnaayaad baa mise waa buyuuc mise waa ankaxaya faraa'id matala waa baab اlbayc hadduu asalku yahay ku saabsan fii masaa'il mucaamalaat waa in la helay leeyihiin daliil guud odhanaya qiisuu fi lbuyuuci wاlmucaamalaat binowciisaasay u jeedaan ayib aw shaksi ama qudhigiisaba shaksi waa maxay maye buyuucnama anfacayse haada asalkan oo min baabi albuyuuca qudhigiisu waa in loo helo daliil khaasoo asagaa leh raaciya wixii la halmaala ee asaga soo raaca nawcuna waa masaa'ilkii guud ee baabkii guud kalbuyuuci shaksiguna waa cayntii hadda mucayankii asalkii mucayanka warkaasna marka waxaa loo tiiriya wadaadkii taabiciga lo odhan jiray cuثmaan albatti alfaqiih cuثmaan albatti baa wuxuu qabaa waa in la helo daliil fi الnowr aw fi fii cayn اlasli odhanaya ha looga qiyaas qaato furuuc badan hala ilxaaqiyo waana ra'yi daciifa ictibaarna ma laha ayb bal muhiimaddu waxaa weeye xukumka saaran asalka waa in macnihiisa la fahmi kara iyo ciladiisa macquul macna uu yahay sidaa darteed bay culummadu markay soo gortay naasilada anta calaya xaraam xilliga nebi maxamed ma dhicin aahaarta ku timid xilliga nebi maxamed dacfi baa ku jira marka xilligii saxaabada ay timid anta calaya xaraam bay isku qabteen culummadu waa naasilo timid waxaynu waxaan ilxaaqinaynaa baabu alaaq anta calaya xaraamu waa alaaq furitaan bay la mid tahay niman baa yidhi niman waxa maya anta calaya xaraamu waa ka dihaar maxaa yee dihaarku islaanta wuu kaa xarimaa aduguna islaanta waa iska xarimtay kafaara kugu waajibaysa kafaati dihaar bay yidhaahdeen nin waxaa dhih anta calaya xaraamu waa dhaare waxay la tahay baab bay la aadeen naailadan fuqahadu asaxaaba wa taabicin waa isku maan dhaafeen nin walbana asal buu ilxaqiyey asalka asagaa ah daliil tafsiili ah walaa mid ijmaal oo loo hayo qiisu calaa nawcihi walaa qiisu calaa shaksi laba hayo marka muhimaddu waa in la fahmo uun xukumkan munaasabadiisa la fahmo aan iskaga tagno wala alitifaaqu calaa ana alcilata mawjuud walaysa min shuruudi اlasl asalka shuruudiisa ka ma aha alitifaaq in laisku waafaqo calaa ana alcilla mawjuudatun fi اlasli cillada aad rabto inaad tidhaahdo waxay ku wada jirtaa farca iyo asalka bay ku wada jirtaa aad dhahdo cilladaa shardi maa in laisku waafaqo inay asal ku jirto qole waxay dhn waxaa shardi ah an tatafiqa alummatu calaa ana hadi alcilla oo iskaarka ah maalan mawjuudatun fi اlkhamr marka tan waxaa loo diiday haddii shardigaan la aqbalo shardigan yarfacu اlasla min alqiyaasa min aslihiba shardigan haddii leeda waa shardi صaxiixa qiyaasoo dhan baan daliil noqonayn saynu u noqonaynin itifaaq اlumma laa yuujad maxaa bacd اlumma ayaaba diidan qiyaasku inuu yahay daliil waa innaga hadda soo tilmaamayn inta soo hadhay ahlu sunnahee qabtana waa bacd اlumme laa kula اlumma haddaba waxay noqotay kor ha loo fooriciyo qiyaas midda kale shardigaani waa xukun wadci ah oo inaga in badan soo marnay fii awaail kitaab shardigu waa xukmun sharciyu wadciyu yaxtaaju ishtiraaطuhu ilaa daliili min asharci inaad shardi ka dhigto daliil baa loo baahan yahay anaa iska dhigtay anaa degay baashu ma aha daliil bay rabtaa daliil bay u baahan tahay wاlfarcu balcaw haynoo joogo wallahu tacaala aclam